alxamdu lilaah rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliima kaiira xadiidka sagaal boqol iyo koob iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetan wa can caliy bni rabiicata qaala shahidtu caliya bna abi aalib radia allaahu canhu utiya bidaabatin liyarkabaha caliy bnu rabiica waxauu yidhi waxaan xaadiray caliya bna abi aalibin cali oo ina abi aalib a ah radia allaahu canhu utiya bidaabatihi liyarkabaha waxaa loo keenay daabaddiisii baa loo keenay cali bna abi aalib liyarkabaha suu u fuulaa loogu keenay masaadirta qaarna wuxuu ugu soo arooray bidaabbatin falammaa wadaca markuu dhigay cali rijlahu addinkiisa fi rikaabi meesha daabadda laga koro uu addinka saaray qaala wuxuu yidhi bismi illaah magaca ilaahay baan ku bilaabayaa falamma istawaa markuu ku sugnaaday calaa dahrihaa daabadda duudkeeda ama dhabarkeeda markuu ku sugnaadoo ku fadhiistay qaala wuxuu yidhi alxamdu lilaahi aladii sahara lanaa haada mahadi waxay u sugnaatay ilaaha markaa kan noo sakhiray oo noo leyliyey ama noo dulley wamaa kunna lahu muqriniin wuxuu noo sakhiray walxaal maa kunnaa aanaan ahayn lahu muqriniin qaar isagaa awoodayey inay dirqiyaan awoodaayey xaal aanaan ahayn ayuu ilaahay noo sakhiro noo leyliyo noo dulley wa innaa ilaa rabbina lamunqalibuun annagu ilaa rabbina lamunqalibuun xagga rabbigayo ayaan u gedoomaynaa u laabmaynaa ama wuxuu noo sakhiray walxaal innaa annagu ilaa rabbina lamunqalibuun xagga rabbigayo aan u gedoomayno ayuu noo sakhiray uma qaala dabeedna wuxuu yidhi alxamdu lilaah mahadii allah bay u sugnaatay alaaa maraatin saddex goor buu sidaa yidhi saddex goor ayuu ku celiyey uma qaala dabeedna wuxuu yidhi allahu akbar allah baa wax walba ka weyn alaaa maraatin saddex goor buu sidaa yidhi uma qaala dabeedna wuxuu yidhi subxaanaka inii dalamtu nafsii subxaanaka ay tanziihan lak ilaahu xumaan ka dheeraan baa kuu sugnaato xumaan baad ka nasahanto waa ku nasahaya innii anigu dalamtu nafsii naftaydaan dulmiyey yacni ku xadgudbay waa ku tacadiyey naftayda yani dembigaan la imi faqfir lii ii dembi dhaaf innahu laa yakfiru adunuuba ila ant innahu ayna shaana arrinku laa yakfir adunuuba dembiyada ma dhaafo weeye ilaa anta adiga mooyaane cid kale ma dhaafto weeye arrinku waa inaan dembiyada adiga mooyaane cid kale aynay dhaafin uma daxik intaa markuu yidhi ayuu cali bna abi aalib qosla faqiila waxaa la yidhi yaa amiira almu'miniin mu'miniinta amiirkoodiiow min ayi shayin daxikt maxaad ku qosashay sababta waxaad ku qosashay waa maxay shaygee sababtiisaaad ku qosashay qaala wuxuu uhi ra'aytu annabiya sala allahu alayh wasalam waxaan arkay buu idhi nebiga calayhi salaatu wasalaam baan arkay facala kamaa facalt xaal uu sameeyey sidaan sameeyey oo kale si la mida uu sameeyey ay ficlan ka ficli haada uma daxik dabeedna nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu intaasoo kale sameeyey aan sameeyey oo bimacnaa daabaddii markuu koraayey uu bisimka ilaahay ku bilaabay markuu korkeeda ku fadhiistay uu yidhi alxamdu lilaahi aladii sahara lana hada wama kuna lahu muqriniin wa ina ilaa rabbina lamunqalibuun dabeedna saddex goor alxamdu lilah uu yidhi saddex goor allahu akbar yidhi dabeedna markaa nebigu uu yidhi calayhi salaatu wasalaam subxaanaka inii dalamtu nafsii fakhfir lii inahu laa yakfir adunuuba ila ant markaa dabeedna nebigu qoslay intaasoo kale ayuu yidhi isaguna sidii nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayuu calinay yidhi faqultu yaa rasuula allah waxaan idhi rasuulka ilaahayow mi ayi shayin daxigti shaygee sababtiisaad ku qososhay qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ina rabbaka subxaanahu yacjabu min cabdih ina rabbaka rabbigaa subxaanahu isagaa xumaan ka nasahane yacjabu min cabdihi wuxuu la yaabaa addoonkiisa ayuu markaa la yaabaa idaa qaala markuu yidhaahdo ikfir lii dunuubii ii dhaaf dembiyadayda uu yidhaahdo yaclamu annahu laa yakfiru dunuuba hayrii qaala sidaa waxau yidhi yaclamu xaaluu og yahay ayuu addoonku yidhi annahu laa yakfir dunuuba hayrii inaanu dembiyada dhaafayn aniga mooyaane cid kale nusakha qaar waxay ku darayaan halkaa qawl qaarna way ka xadfayaan masaadirta asliga ana qaar bay ugu timi hayriina waxa wey isku khilaafsan yihiinoo hayruhu iyo hayrii labada lafdi waa loo soo markaa weriyey yacni sida iyo sidaba marka la yidhaahdo qowlka aan la qadarin ina rabbaka subxaanahu yacjabu min cabdii rabbiga isagaa xumaan ka nasahane wuxuu la yaabaa addoonkiisa idaa qaala markuu yidhahdo ikfir lii dunuubii dembiyada ii dhaaf wuxuu sidaa yidhi yaclamu xaaluu og yahay annahu laa yakfiru dunuuba hayrii inaanu markaa dembiyada dhaafayn aniga cidaan ahayni hayruhu markaa e, cidda u soo warisay macnuhu wuxuu soo noqonaya waadix yaclamuna waxaa laga dhigayaa markaysaga xaaloo faacilka qaala ayaa laga xaalaynaya wuxuu addoonku yidhi ikfir lii dunuubii yaclamu xaaluu addoonku og yahay annahu sha'niye laa yakfiru dunuuba hayruh inaanu markaa dembiyada dhaafaynin allah cidaan aan ahaynin marka hayrina cala kulli xaal yacni dee allaahunbaa marka hadalku u dhacaya hadalku yacni markaa u dhacaya marka hadalkanna nebiga calayhi salaatu wasalaam baa sheegay marka hayrii dee daahirka waxay u ekaan kartaa in nebiga calayhi salaatu wasalaam ya yacni markaa laga tilmaamayo maadaama hadalka uu isagu ku hadlaayo marka sidaas aawadeed bay culammada qaarkood waxay yidhaahdeen waxaa lagu ishkaal bixinayaa ama qowl in la qadaro oo masaadirta asligaa qaarkood qaala way ku timi qaala yaclamu yacni qaala allah wuxuu yidhi yaclamu annahu laa yakfiru dunuuba hayrii wuxuu sidaa yidhi qaala ay qaala allaahu allah waxa uu yidhi yaclamu waa og yahay addoonku annahu laa yakfiru dunuuba hayrii inaanu dembiyada dhaafay cid aniga ahayn taas haddii marka waxaweyan yani qowlkaas oo allah loo celinaayo ama la qadaro amaba riwaayadda ay ku timaaddo yada laa ishkaal sida kale maxaa lagu ishkaal bixinaya ila hayri waxay u eg tahay markaysaga inay u noqonayso ciddii hadalkan tidhiye hadalkanna xadiisu qudsi uma eka wuxuu u eg yahay xadiis nabawi xadiis nabawi oo qowlunabiy sala allahu aleyh wasalam ah culamada qaar waxay yidhaahdeen waxaa laga bedelayaa yacjabu yani yacjabu baa laga bedelaya haddii yacjabu laga bedelo waxay noqonaysaa ina rabbaka subxaanahu yaclamu annahu laa yakfiru dunuuba hayrii yani hayruhu markaa hayruhu ta'aba markaa laga yaabaa inay markaa saa u qadariyeen yani waxa weeye rabbigaa wuxuu la yaabaa sharax waa sheegayaan kolley labada weji inay markaysa markaa loo soo wariyey hayruhu iyo hayrii yani labada waa tilmaamaya wuxuu ihi fii bacdi nusakhi shamaa'il tirmidi hayruhu bidamiir alghaa'ibi wastudhira biana alkalaama min alrasuuli sala allahu alay slm la kalaam allahi tacala wa ujiiba biimkaani jacli qowlihi yaclamu badalan min yacjabu aw xaalan laazimata min damiirihi alraajici ila rabbi marka kole ishkaal bixintaas waxay ku saabsan tahay marka yani hayruhu yani marka la eego kaasay marka ku saabsan tahay waayah ina rabbaka subxaanahu rabbiga isagaa xumaan ka nasahanaya yacjabu wuxuu la yaabayaa min cabdihi addoonkiisa idaa qaala markuu addoonku yidhaahdo ikfiri lii dunuubii dembiyada ii dhaaf yaclamu wuxuu addoonku sidaa odhanaya qaalo faacilkeeda ka xaale yaclamu xaaluu addoonku og yahay annahu shaniye laa yakfir dunuuba hayrii inaanu dembiyada dhaafaynin yacni allah cidaan ahayn baa loo jeedaa hayruhu iyo hayrii waxawey mar walba wuxuu u dhacayaa un yani marka allah marka hayrii markuu yidhaahdo maadaama cajabkii allah loo tiiriyey yani hayrii kaannahu kalaamkani yani markaa dee ilaahay laga xikaayoonayo inuu isaa yidhi oo kale rawahu abu daawuuda watirmidiy xadiiska waxaa soo wariyey abu daawud iyo tirmidi wa qaala xadiisun xasan wa fii bacdi nusakh nuskhooyinka qaarkood oo tirmidiga jaamica tirmidi ka midana waxaa ku sugnaa xasanun saxiix bimacnaa nusakha tirmidiga qaarkoodna waxaa ku sugnaa xasan keli ah qaarna waxaa ku sugnaa xasanun saxiix wa hada lafdu abi daawuud kanna waa lafdiga abi daawuud sheekh albaanina xadiiska waa saxiixinayaa oo wuxuu tilmaamayaa inuu saxiix yahu tilmaamaya xadiiskani wuxuu sheegayaa eh, oo laga qaadanayaa marka daabadda la koraayo in marka hore bisimka lagu bilaabo marlabaadka marka lagu fadhiisto oo daabadda korkeeda lagu fadhiistana in markaa dikrigan la yidhaahdo alxamdu lilahi aladii sahara lana hada wamaa kuna lahu muqriniin wa ina ilaa rabbina lamunqalibuun ilaahay in loo mahadnaqo saddex goor in la takbiirto saddex goor in waxa weeye marka intaasoo dhan in la yidhaahdo dabeed marka waxa weeye tasbiixdan iyo ducadan iyo ammaantanna markaa lagu hadlo subxaanaka inii dalamtu nafsii fakhfir lii innahu laa yakfir adunuuba ila ant intaasoo dhan daabaddii marka la koraayo ay in la odhanayo ayaa xadiisku markaa tilmaamaya may sunno tahay nebiguna calayhi salaatu wasalaam markaa uu yidhi nebiguna calayhi salaatu wasalaam uu yidhi waxaa kaloo laga qaadanayaa saxaabada nebigu sala allahu aleyhi wasalam siday nebiga ugu dayan jireen qowlan wa ficlan oo odhaahdii iyo ficilkii mid walba ay nebiga kaga dayin jireen ilaa uu ka gaadhsiiyey intii oo dhan markuu sidii u yidhi markuu nebigu qoslay xaaladdaasoo kale markuu qoslay inuu cali bn abi taalibna qoslay waxa weeye waa kamaalu ikhtidaa waa ku dayasho dhammaystiran oo nebiga calayhi salaatu wasalaam ay ku dayanayaan saxaabada nebigu sala allahu aleyh wasalam iyagoo fulinaaya laqad kaana lakum fii rasuulillahi uswatun xasana waxay idinku sugnaatay rasuulka ilaahi sala allahu alay slam kudayasho wanaagsan ayaa idinku sugnaatay waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa yani sifat alcajab in allah lagu sifaynaayo ayaa laga qaadanaya ina rabbaka subxaanahu yacjabu min cabdih axaadiis kalena waa ku so aroortay sifat alcajab in allah lagu sifaynaayo waa ku so aroortay laakiin ilaahay cajabkiisu layaabkiisu layaabka makhluuqaadka lama mid ah waa yani sida sifaadka ilaahay ee kale dariiqa la mariyo ayaa la marinaya ilahay sifaadkiisu sifaatka khalqiga lama mid ah laysa ka milihi shay wa huwa asamiicu albasiir marka sifat alcajab dariiqa sifaatka kale ayaa la raacinaya qaar baa waxa weeye dee diiday oo yidhi waxa weeye eh, innamaa yacjabu man jahila asabab ya waxa yaaba un ciddii sababta garan weyda unbaa yaabta laakiin cid kale ma yaabto saas aawoodee cajab ilahay lagu sifayn maayo zallada caynkaasa ama simbirixada caynkaasa waxaa ku dhacay shurayx oo shurayx oo taabiciintii ka mid a ah, ayaa markaasaa ku dhaco saa yidhi markii loo sheegay aayadda suuratu saafaat bal cajibta wayaskharuun qiraa'ada godaysa ta'da bal cajibtu wayaskharuun ayuu wuxuu yidhi may cajibtu maahay waa cajibta weeye waayo in allaha laa yacjab ilaahay ma yaabo inamaa yacjabu man jahila sabab waxa yaaba uun cidda sababta garan weyduunbaa yaabtaa yacni sidaas ayuu markaa yidhi waa tii loo sheegay markaa taabiciinta qaarkood inuu yidhi markaasay yidhahdeen waxaw yucjibuhu cilmuh waa shaaciro inkaar ay ku inkirayaan bay saa u yidhahdeen cilmigiisaa cajibiyey ya qiraa'adana waa qiraa'a haabita waa qiraa'a sugan waa qiraa'a markaa ka mida qiraa'aadka markaa sabcada markaysaga ka mida weeye maa qira'a qira'adka sabcada ka mida dee axaadiis ku soo aroorto mutacadidaa jirta oo cajabka sheegaysa iyo aayaad ixtimaal iyaguna leh wain tacjab facajabun qawluhum ya bacdu ahlicilmi waxay u fasireen yani nisbada makhluuqa bacdina waxay u fasireen in allah inaan lagu sifaynaayo ayay u fasireen marka ixtimaal bay leedahay lakiin axaadiistaa sariix ah oo mutacadid weliba ah akara min xadiisin ayaa ku soo arooray xadiiskana ka mid yahy ahlucilmigu waxay yidhaahdeen cajabku wuxuu u qaybsamaa laba qaybood mid waxa weeye jahli baa sababay nooc labaadoo cajabka ka mida isaga jahli ma sababin laakiin khuruuju shay can nadaa'irihi iyadoo sababtii la garanayo shaygu in ashyaadii nadaa'irta ahaa ee la dhiga ahaa uu ka baxay oo khilaafay daraaddeed baa layaabka keensaday iyadoo sababtii la garanayo labada noocba waa u dhacaa marka cajabka ilaahayna cajabka makhluuqa lama mid aha jahlina markaa uma sabab aha jahlina uma sabab aha ina rabbaka subxaanahu yacjabu min cabdihi ida qaala ikfir lii dunuubii yaclamu annahu laa yakfir dunuuba hayrii waxaa kaloo laga qaadanayaa eh, xadiidkan oo ku soo noqnoqotayna dembiyada allah oo quri inuu dhaafo laa yakfir dunuuba ila ant yani waxa weeye waa ku soo noqnoqotay axaadiis kalena way ku timi bale qur-aankuna waa sheegay ya waman yakfir adunuuba ila allah waayo waa istifhaam bimacna nafyi siiqadu waa su'aal laakiin macnuhu wuxuu u dhacayaa nafyi laa axada yakfir dunuuba ila allah axad dembiyada dhaafaa ma jiro aan allah ahayn waxaa loo jeedaa dembiyada ilaahay laga galay dee allahum baa dhaafi kara cid kale ma dhaafi karto allahum baa dhaafa haddii la dhaafo cid kale ma dhaafayso saas aawadeed markaa makhluuq lama weydiisan karo lama odhan karo dembigan ilaahay ka galay hebelow iga dhaaf ma odhan karo yaa yacni marka allahoo keliya lagu koobay waa xasri yani saas wey maxaa tidhi ha ha hadda waxaa laynagu yidhi waxa weeye imaam axmedka ayaa qoraya musnadka imaam axmed yaquulu calima cabdii anahu laa yakfir dunuuba hayrii waa waadix markaas yaquulu yani yaquulu allaahu allah wuxuu odhanayaa calima cabdii addoonkaygu wuxuu ogaaday annahu laa yakfir dunuuba hayrii dembiyada inaanu dhaafayn cidaan aniga ahayn anigoo quri aan dhaafayo sidaasaa addoonkaygu ogaaday marka yaquuluda faacilkeeduna wuxuu noqonaya allah inuu noqonayo damiir allahu noqonayo faacilkeedu noqonaya yaquuluda faacilkeedu baabka boqol iyo koob iyo toddobaatan baabu takbiiri almusaafiri ida sacida athanaaya wa shibhaha wa tasbiixihi ida habata alawdiyata wa naxwaha baabu takbiiri almusaafiri ka socdaalka ah takbiirta uu allah weynaynayo allahu akbar uu odhanaayo ayuu u baab yahay ida sacida athanaaya markuu meelaha ee jiirta ah ama waddooyinka buuraha iyo waxa la midka a ah koro wa shibhaha iyo waxa la midka a ah meelaha taagan wa tasbiixi iyo inuu tasbiixsanayuu u baab yahay oo subxaana allah uu odhanaayo idaa habata alawdiyata hadduu ku daadego meelaha togagga ah wa naxwaha iyo waxa la midka ah uu ku daadego meelaha hooseeya ee godanka ah iyo wanahyi reebista laga reebaayuu u baab yahay can ilmubaalagati in lagu xeel dheeraado birafci sawti codka sare in loo qaado in lagu xeel dheeraado ee la reebaayo ayuu u baab yahay bitakbiiri allaahu akbar wa naxwihi allahu akbar iyo dikriga la midka ah in codka sare loogu qaado in lagu xeel dheeraado reebista la reebaayuu u baab yahay bimacnaa wuxuu tilmaamayaa marka safarka la yahay la soconayo meel sare marka la korona waa in markaa la takbiirtaa oo allahu akbar la yidhaahdaa buur baa la koray yacni kur baa la koray yacni markaa dariiq buurka ku yaallaa la koray meel kastoo dheer marka la koraayo waa la takbiiranaya yacni wax kastoo weyn ilaahay baa ka weyn yacni macnuhu saasuu u dhacaya ilaahay baa la weynaynaya marka meel hoose lagu daadegana waa la tasbiixsanaya ilaahay baa nuqsaan iyo hoosayn ka nasahan yacni marka subxaan allah subxaana allah baa la odhanaya ya yacni marka saasaa markaa la odhanaya laakiin codka markaa yacni xoog sare lagu qaadi maayo yacni si tartiibaa ah loo odhanaya si tartiiba ah ayaa loo odhanayaa sahlan aan codku markaysa waxaa dheerayn aada aanu ahayn dheerayn aada aanu ahayn xadiidka sagaal boqol iyo labiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo sagaashan can jaabirin radia allaahu canhu qaala kunna idaa sacidnaa kabbarnaa jaabir wuxuu yidhi kunnaa waxaannu ahaan jirnay idaa sacidnaa markaannu korno meel sare kabbarnaa qaar takbiirto allahu akbar yidhaahda ayaanu ahayn wa idaa nasalnaa markaannu hoos u daadegnana sabbaxnaa waa tasbiixsanaynay bimacnaa meesha sare marka la koraayo waa la takbiiranaya allahu akbar allaahu akbar allaahu akbar meel hoose marka lagu daadegayana waa la tasbiixsanaya subxaana allah subxaana allah subxaana allah rawahu lbukhaariyo xadiiska bukhaari baa soo wariyey bukhaari baa soo wariyey hataa dee waxaweyn waxaad soo gelaysaa kuma gaaraho markaasoo keliye safaroo keliya kuma gaarahee yacni meel kastoo sarrayso oo la korayo hataa guryaha dhaadheer marka la koraya dabaqyada ah in la takbiirtaa soo gelaysa marka laga soo daadegayana yacni la tasbiixsado oo subxaana allah subxaana allah la yidhahdo xadiiska sagaal boqoliyo siddeed iyo soddon dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqoliyo koob iyo sagaashan wa can ibni cumara radia allahu canhuma abu daawuud wuxuu ka soo wariyey cabdullahi ibni cumar qaala kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam wajiyuushu idaa calow athanaaya kabbaruu ibnu cumar wuxuu yidhi kaana nabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray wajiyuushu iyo ciidamadiisu idaa calawu athanaaya markay waxaweeye koraan meelaha markaa dariiqyada buurahee koreeye markay koraan dariiqyada buuraha markay koraan waa jamcu saniya kabbaruu qaar takbiirto allahu akbar yidhaahda bay ahaayeen wa idaa habatuu markay hoos u soo daadegaanna sabbaxuu qaar tasbixsado subxaan allah yidhaahda bay ahaayeen rawahu abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixuu ku soo wariyey alimaam nawowi waxau ihi sanadku waa saxiix ayuu yidhi laakiin bacdu ahlicilmi xoogaa xadiidka waa yani cilleeyeen oo waxay yidhaahdeen xadiidka qaybtani waa mudraj saasay yidhaahdeen culamada saatirina tirina waxaa ka mid a xaafid ibni xajar casqalaani waxaa kaloo ka mid a marka albaani ayaa ka mida marka calaa kulli xaal xadiidku isagoo inta ka dheer oo markiisa intanna aynay ahayn hadalkii nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa la soo wariyey saas aawadeed intani waxay noqonaysaa mudraj ayay noqonaysa mudrajka waxa weeye waa xadiidka markaysaa qayb ka mida inaanu ahayn ee ka baxsan yahay oo bimacnaa intani hadalkii ibnu cumar aynay noqonayn laakiin ay noqonayso yani marka cid ka dambaysay hadalka inay tidhi oo ibnu jurayj marka hadalka uu yidhi oo xadiiskii saxiixa ahaa xadiiskii ibnu cumar sidii looga soo wariyey ziyaadadaas oo marka wax lagu daray oo markii dambe siyaadi la sheegay dabeedna markii dambena la mooday moodayba ina xadiiska ka mid tahay oo min qowli ibn cumar dhammaanteed ay tahay laakiin waxa inaga deeqayo inagaga filan yani xadiiska ka horeeya xadiiska ka horeeya masalada sheegaaya in waxa weye marka meel sare la korona in la takbiirto allahu akbar la yidhaahdo marka meel hoose lagu daadegana in la tasbiixsado xadiikaa hore aynaga kaafinaya xadiiska sagaal boqol iyo afariyo qaarkoodna waa sagaal boqol iyo labiyo sagaashan wa canhu bukhaari iyo muslim waxay ka soo wariyeen ibnu cumar qaala inuu yidhi kana nabiyu sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi nabigu wuxuu ahaan jiray alayhi asalaatu wasalaam idaa qafala min alxaji aw ilcumrah markuu nabigu ka soo noqdo calayhi asalaatu wasalaam xajka ka soo noqdo aw ilcumrati ama cumrada ka soo noqdo kulamaa awfaa calaa saniyatin aw fadfadin kabbara alaaan kulamaa awfaa markastuu koro calaa saniyatin meel jiir ah bimacnaa dariiq buur ku yaallo markuu koro aw fadfadin ama meel sarrayso markuu koro kabbara mid takbiirta buu ahaa alaaan saddex goor saddex goor buu odhan jiray allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar fadfadka waxaa loo jeedaa meel ka horraysa waana inoo fasiri doonaa saas aawadeed alfadaadiin waatii kuwa codka dhaadheer dee markaysaga geelleyda ah xadiiskii sheegaayo tilmaamayo xadiis baa jira tilmaamaya in weeye kibirka laga dhigay fardoolayda iyo geelleyda fadaadiinta ah ee qaylada dhaadheer yacni qoladaasi kibirku inuu la jaal yahay tilmaamaya xadiis tilmaamaya jira marka fadaadiin waxaa loo jeeday kuwa codka dhaadheer baa loo jeeday haddana fadfad waxaa loo jeedaa makaanka sarreeyaa loo jeedaa dheer uma qaala intaa dabadeed nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi laa ilaaha ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro allah mooyaane waxdahu xaaluu allah yahay keligii munfaridan munfaridan xaaluu keligii yahay waa xaala muakido ihbaatku akidaya laa shariika lahu xaal aan wadaaga lahayn waa laba xaal labada xaalba waa laba xaaloo mu'akidataan ah waa laba xaal oo tawkiid faa'iidayna iyo adkayn midna nafyigay akidaysaa walaa shariika lah midna isbaatkay akidaysaa sugista oo waxdah weeye lahu lmulku allaahoo quruu u sugnaaday mulkigu walahu alxamdu allahoo quruu u sugnaaday xamdi oo dhammi wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax walba allah wuxuu ahaaday mid u awood badan oo shay kasta oo suuragal ah allah qadiir buu ku yahay aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna saajiduuna lirabbina xaamiduun ay naxnu aayibuun annagu naxnu baa la qadaraya aayibuuna ay naxnu aayibuuna annagu waa noqonaynaa oo xagga allah baan u noqonaynaa taa'ibuuna waa toobad keenaynaa oo ilaahay taacadiisaynu u noqonaynaa macsiyadii iyo dembiyadii baanu ka toobad keenaynaa caabiduuna waa caabudaynaa allah baanu caabudaynaa saajiduuna waa sujuudaynaa lirabbina xaamiduuna rabbiga yaanu u mahadnaqaynaa yani xagga rabbi baanu u toobad keenaynaa u noqonaynaa caabudaynaa allah baan u sujuudaynaa yacni rabbigayana waa u xamdinaqaynaa sadq allah wacdah wanasara cabdah wahazama alaxzaaba waxdah sadaq allaahu allah runbuu ku sheegay wacdahu ballanqaadkiisii wa nasara cabdah wa nasara waa u gargaaray cabdahu addoonkiisana waa u gargaaray waa u hiiliyey addoonkiisa waxaa loo jeedaa nebi maxamed calayhi asalaatu wasalaam wahazama alaxzaaba waxdah wahazama waa jebiyey alxzaaba gaashaanbuurihii gaalaadna waxdahu xaaluu keligii yahay buu jebiyey ay yacni xaal bay waxdahu dhacday macrifaha aato laakiin waxaa loo awilayaa nakiro ayaa loo awilaya oo munfaridan baa macnuhu dhacay muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay wa fii riwaayatin limuslim riwaayo waxaa ku sugnayd muslim u sugnaatay idaa qafala min aljuyuushi aw isaraaya aw ilxaji aw ilcumra intaasoo dhan bu isku daraya riwaayo muslim ku sugnaatay waxaa ku sugnayd kaana anabiyu sala allahu aleyh wasalam nebigu wuxuu ahaan jiray idaa qafala min aljuyuushi maruu ka soo noqdo ciidamada yacnii ciidamada guutadae waaweyn uu ka soo noqdo aw isaraaya ama ciidamada markaa sariyada ah waxaa loo isticmaali jiray ciidanka sariyada ah ciidanka marka waxa aan faraha badnayn haalibanna ciidankaanu nebigu la socon baa sariya lagu itlaaqi jiray aw isaraaya ama ciidamada aan badnayn markuu ka soo noqdo aw ilxaji ama xajka ka soo noqdo aw ilcumrati ama cumrada uu ka soo noqdo dhammaan intaaba marka soo noqdo yacni waxa weeye markastuu meel sare korona waa takbiirinay yani markaa saas markaa xadiisku tilmaamaya qowluhu awfaa iyo irtafaca waa koray baa looga jeeda wa qowluhu fadfadin huwa bifatxi alfaa'ayni labada fa'ba in la kordhigay ku sugan tahay labada fa-ood kordhigooday ku sugan tahay labaduba kordhigan yihiin baynahumaa daalun muhmalatun saakina waxaa u dhaxaysa labada fa'ood daal baa u dhexeeya daalkaasoo muhmalatun dhibcaan lahayn oo saakinatun reeban wa aakhiruhu waxaa u dambeeyaa daalun ukhraa daal kale wa huwa alghaliidu almurtaficu min alard waxaa la yidhahdaa meesha adag weeye ee qallafsan ee almurtaficu korraysae min alardi dhulka ka mid a ah. aa meel taagan baa laga tilmaamaya xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam marka uu ama safar ka yimaado ama uu xaj ka soo noqdo ama uu ghaswo ka soo noqdo meel kastoo korraysa markuu koro inuu takbiiranaayey saddex goor allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar odhanayey ayuu markaa xadiiskani tilmaamaya kadibna nebigu calayhi salaatu wasalaam dikrigan kale u akhrinaya tawxiidka ah laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu wahuwa calaa kulli shayin qadiir yacni hadda safar markii laga soo noqday aayibuuna taa'ibuuna caabiduuna saajiduuna lirabbina xaamiduun marka waa siiqo kale oo kollay soo aroortayoo dikriga marna kan la odhanaayo marna xadiiskii horeynu soo aragnay ibnu cumar yani markaa la odhanaya xadiiska ibnu cumarna waa sheegayey ducooyin iyo markaa dikri ayuu tilmaamayey inay ku soo marray baabka aynu soo dhaafnay inay ku soo marray xadiiska raqamkiisu yahay sagaal boqol iyo sagaaliyo toddobaatan waana xadiiska marka waxaa laleeyahay kan mudraj buu ku yahay kaana nabiyu sala allahu alay slm juyuushu idaa calow hanaaya kabaruu yani xadiiskaa hore mudraj ku yahay waa taliyi aynu soo aragnay ana rasuul lahi sala allahu alay wasalam kaana ida istawaa calaa baciirihi khaarijan ilaa safarin kabara alaaan yani dikri badan buu sheegaya ya kabara alaaan marka markuu soo noqonaayo wuxuu ku dari jiray aayibuuna taa'ibuuna caabiduun lirabbina xaamiduun waynu soo marray kaas marka calaa kulli xaal siiqadan iyo siiqadan farqiga udhexeeya waxay noqonaysaa marba mid in la odhan karo marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal dikriga ilahay in la badiya laga qaadanaya oo marka la tegaayo iyo marka la soo gelayo marka meel dheer la koro marka meel hoose lagu daadego mar walba ilahay la xusay ya xuska ilahay baa la farabadinaya tawxiid iyo dikri baa lala imanaya tasbiix iyo tanziih ayaa markaa lala imanaya ahlucilmiga qaarkood waxay yidhaahdeen adkaaraha soo aroora ee nusuustii adilada ku yimi ciddii la wada timaadaa wuxuu gelayaa noqonayaa min addaakiriina allaha kasiiran waadaakiraat yacnii adkaar fara badan baa soo aroortay adkaaraha soo arooreen nusuustii adilada ku timi hadduu qofku la wada yimaado oo uu dabaqo wuxuu soo gelayaa bay yidhaahdeen kuwii ilaahay in fara badan xuseeyey ayuu gelayaa bay yidhahdeen kuwaasuu ka mid noqonayaa bay ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen xadiiska sagaal boqol iyo shan iyo siddeetan dabcdaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo saddexiyo sagaashan wa can abi hurayrata radia allahu canhu ana rajulan qaala yaa rasuula allah abu hureyra wuxuu sheegay anna rajulan inin qaala uu yidhi yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow innii uriidu an usaafira fa awsinii anigu waxaan doonayaa inaan socdaalo safraan doonayaa fa awsinii ii dardaaran qaala calayka bitaqwa allah wuxuuhi waxaad laasimtaa oo ku sugnaataa taqwada ilaahay waatakbiiri calaa kulli sharaf waxaad kaloo laasimtaa oo ku sugnaataa takbiirta aad takbiiranayso allaahu akbar odhanayso calaa kulli sharaf meel kasta oo taagan korkeeda aad ku takbiirato taana laazim calayka waa ismu ficil amar ilzam bay la macno tahay yacni bay la macno waa ismu ficil amar marka macno ficil amar bay u dhacaysa falammaa walla arajul markii ninkii jeestay oo bimacnaa tegey qaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam allaahumma atwi lahu lbucd ilaahayow u soo duub meesha fog oo u soo dhowee allaahumma ilaahayow itwi lahu lbucda yacni u soo duub meesha ka fog u soo duuboo u soo dhowee wahawin calayhi asafar ilaahw u sahal oo u fudaydi yacni shiddada safarka iyo dhibaatada safarkana ilaah u sahal oo u fudaydi rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey waqaala xadiisun xasan waxaanu yidhi waa xadiis xasana buu yidhi xadiiskani wuxuu tilmaamayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam nin u yimi oo dardaaran weydiistay oo una sheegay inuu safraayo nebiga calayhi salaatu wasalaam waa u dardaarmay waana u duceeyey wuxuu ugu dardaarmay laba shay shayga koowaad waa taqwada ilaahay calayka bitaqwa allah waayo xaal kastaba qofku taqwada ilaahay inuu la yimaado waa laga rabaa ittaqi illaha xaysumaa kunt allah ka boqo meel kastaad ku sugantayba yaa haddaad safar tahay iyo haddaad neg tahay haddaad xaram joogto iyo haddaad xilli joogto haddaad beled gaalo tagto iyo haddii aad beled islaam joogto yacni haddaad markaa cidlo joogto iyo haddaad dad la joogto haddaad masjid joogto iyo haddaad suuq joogto markastaba kastaba ilahay ka baqo marka marka safarka la yahayna in taqwadii lala yimaado oo ilaahay laga baqo oo awaamirtiisii la fuliyo oo wuxuu reebay laga dheeraado waa laga rabaa ruuxa ittaqi illaha xaysumaa kunta ay soo gelaysa marka si gaara nebigu wuxuu amray xaaladan taqwadii in la yimaado dadka qaarkood markay safarka yihiin waxaa laga yaabaa salaaddii inay tasaahulaan oo fudaydsadaan oo faralkii aynay markaa ilaalin ya ayaa dhici karta marka waxa weeye in lagu dadaalo taqwada ilaahay waa laga qaadanaya goorta geeridu u imanaysana qofku ma oga ma safar bay ugu imanaysaa ma negaanshay ugu imanaysaa xaalkay u imanaysa kama warqabo marka mar walba in lagu sugnaado wey ya waxyaalaha cajiibka waxaa ka mid a ah dadka qaarkood markay xanuunsadaan oo kale inay ka tegayaan salaadda markuu caafimaad qaba waa tukanayaa laakiin markuu xanuunsaday markiisa ugu sii baahi badan yahay u tabcaanka noqdo salaaddii waxa weye waa ka tegaya ma wuxuu doonayaa isagoo taarikhu salaada inuu ilaahay la kulmo miyuu rabaa isagoo taariku salaad ah salaaddii ilahay ka tegey inuu ilaahay la kulmo ma saasuu rabaa marka waxa weeye mar walba waa in taqwada ilahay lagu dadaala shayga labaad ee nebigu u dardaarmay waxa weeyaan waa in meel kastoo dheer korkeeda lagu takbiirto allaahu akbar allaahu akbar la yidhaahdo taana waa ugu dardaarmay marka waxaa laga qaadanayaa in meelaha dhaadheer marka la koro yani marka la takbiirinayo khaasatan marka safarka la yahay in la takbiirinayo takbiirtaa lagu dadaalayo ayaa laga qaadanaya ninkii markuu ka jeestay nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ka tegey ayaa nebigu u duceeyey marka waxaa laga qaadanayaa cidda safraysa in loo sii duceeyo allahuma atwi lahu lbucd wahawin calayhi asafar marka waxa weeye ducadaas in nebigu ugu duceeyey na waa ku sugan tahay Mm, waa ixsaan uu nebigu u samaynay calayhi salaatu wasalaam ninku duca ma weydiisan oo ma odhan yaa rasuul ii ducee ma odhan laakiin ixsaan uu nebigu u samaynaayo dheeraada weeye aanu ka dalbinoo fadli ah xadiidka sagaal boqol iyo lix iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo afariyo sagaashan wa can abi muusa alashcariyi radia allaahu canh qaala kunna maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam fii safar abuu muusa alashcari waxau yidhi waxaanu ahaan jiray maca anabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga la jirkiisa fii safarin safar gudihii qaar ku sugan ayaannu ahay nebiga la jirkiisa fa kunnaa idaa ashrafna calaa waadin hallalna wa fa kunnaa waxaanu ahayn idaa ashrafnaa markaannu waxaweeye korno yacni meel sarrayso calaa waadin waadi korkeeda hallalnaa qaar eh, yacni laa ilaaha ila allahu yidhahdoo tahliilsada ayaannu ahayn wa kabbarna ashrafa waxa weeye waa hamsadu waa lidukhuul asharaf waxay ahayd meesha koraysay ahayd waa dakhala fi sharaf bimacnaa waxa weeye meel sarraysu koray wey meel sarraysu koray wey marka dee waxay isku xigtaa had iyo jeer meesha hoosaysa iyo meesha korraysaa waxaa laga yaabaa inay isku xigaan marka waxa weeye idaa ashrafnaa markaannu korno calaa waadin waadi korkii markaannu korno macnaa meel waadiga ka sarraysa hallalnaa qaar tahliilsadaannu ahayn oo laa ilaaha ila allahu yidhahdaa fakunaa idaa ashrafna ay irtafacna calaa waadi hallalna wa kabarna dikrigaasaan la iman jiray wa kabarna waa takbiiran jirro allahu akbar baan odhan jiray wartafacat aswaatuna codadkayguna saray u kici jireen waa la qaylin jiray faqaala anabiyu sala allahu aleyh wasalam markaasaa nebigu wuxu yidhi calayhi asalaatu wasalaam yaa ayuha annaas dadow irbacuu calaa anfusikum nafihiinna u dhimriya oo u tartiibiya bimacnaa u sahla nafihiinna ha calaa anfusikum nafihiinna u sahal oo u tudha fa innakum laa tadcuuna asama walaa haa'iba fa innakum idinku laa tadcuuna baryi maysaan asama mid dhegala baryi maysaan walaa haa'iban mid maqanna baryi maysaan innahu macakum kaa baryaysaan macakum la jidhkiinnuu ahaaday innahu samiicun qariib waa mid maqal badan oo qariibun yacni markaa dhowaansho badan waa maqal badan yahay waana dhowaansho badan yahay muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay bifatxi ilbaa'i lmuwaxada ba'da dhibicda keliya leh kordhigeeday ku sugan tahay ay e, urfuquu bianfusikum nafiheenna markaa u dhimriya oo codka ha ku xeeldheeraanina codka ha ku xeel dheeraanina xadiidkanna waxaa laga qaadanayaa markaa safarka la yahay in dikriga lala yimaado oo meel sare marka la koro in ilaahay la xuso oo takbiir iyo tahliil lala yimaado maxaa laysku darayaa waxaa laysku darayaa tawxiidkii laa ilaaha ila allah iyo allahu akbar marka axaadiistii hore waxaynu ku aragnay qaarkood takbiir keliya iyagoo sheegaaya sida xadiiska inoogu dambeeyo kaliya takbiir keliyuu sheegay axaadiista qaarkood oo kale aynu soo marayna sida xadiiskii baabka aynu ku bilownay takbiir keliyuu sheegaya kunna idaa sacidna kabarna laakiin xadiiskii waxa weeyaan ibnu cumar wuxuu sheegaya takbiir iyo tawxiidba waa sheegay yacni kabara alaaan uma qaala laa ilaaha ila allahu waxdah ila aakhirihi xadiiskanna wuxuu kulminayaa laba shay oo takbiir iyo tahliil in laa ilaaha ila allahu la yidhaahdo marka meesha sare la koro allahu akbarna la yidhahdo marka takbiirtii iyo tawxiidkii baa la israacinaya saxaabadii markay sidaa samaynayeen markii dambe codkoodu aad buu sare ugu kacay ay la qayliyeen markaasaa nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam naftiinna u sahla oo ha dhibina oo codka markaa dee dheeri dadkii dhibaatay ku tahay haddaan mawdicana la amrin codka in la dheereeyo oo aad loo dheereeyo dee in la dheereeyo maaha ashyaada qaarkood ay soo aroortay codka in aad loo dheereeyaa waa jiraan laakiin waxa weeye meeshii aynu ku soo aroorin dee waxaweye iyadaan fadiilo ziyaadiyi ku sugnayn iyaday naftii dhibaato ku tahay labadu israacayaan laakiin mawdicii la amray in codka la dheereeyo la yidhi dheereeya oo sare u qaada dee waa la qaadayaa saraa loo qaadaya sida xadiiskii talbiyada ku saabsanaayoo kale ee saxaabadii markay la begsanayeen jibriil baa soo degey mur asxaabaka an yarfacuu aswaatahum bitalbiya markaasuu nebiga ku yidhi calayhi salaatu wasalaam asxaabtaada waxaad amartaa inay codadka talbiyada sare ugu qaadaan amar markaasay saxaabadii la qayliyeen ya saxaabadii labaygtii bay markaa la qayliyeenoo aada sare ugu qaadeen marka in yar socdeenba yagaan meesha rawxa la yidhahda gaadhinba ayaa markaa waxa weeye xabeeb isku haya wada jiqsiisay bay yidhahdeen aanu xabeebsannay yacni min shiddati yani rafci sawt codka siday sare ugu qaadayeen siday u darnay daraaddii nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka yidhi afdal lxaji alcaju wasaju xaj waxaa ugu fadli badan ka ugu qaylada badan ugana dhiigdaadinta badan adamaarta marka dee mawdicaasoo kale fadiilo khaasa ku sugan laakiin markan waxa weeyaan meelaha sare la koro iyo dee lama odhan la qayliya marka iyadoo fadli ziyaadi aynay ku sugnayn qaylinta lala qaylinaayo oo aan sharcan la amrin la qayliya aan la odhan naftiina ay dhibaato ku tahay labadii baa israacay markaasuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam irbacuu cala anfusikum fa innakum laa tadcuuna asama walaa khaa'iba yaa allaha baryaysaan waa idin maqlayaa waa idin dhow yahay waa idinka ajiibayaa yacni waa og yahay axwaashiinna yacni hadalkiinna waa maqlayaa marka samiicun qariib yani waxa weyaan waa idin ajiibaya qurbu ijaaba ayaa laga tilmaamaya baabka boqol iyo labiyo toddobaatan baabu istixbaabi adducaa'i fi safar wuxuu u baab yahay ducada in la jeclaysanayo lagu duceeyo safarka gudihiis ruuxu markuu safar yahay ama socdaal yahay inuu duceeyaa inay fiican tahay weliba safarku hadduu safaru taaca yahayna waa kasii xag jiraa safarkii dee waa anwaac ya safarkii hadduu yahay safar taaca loo baxay oo shay taaca ah loo safray waa kasii xag jiraa marna safar mubaaxu noqon karaa oo iska bannaan oo tijaare iyo adduunye iyo yacni markaysaa wax la mida loo baxay marna wuxuu noqon karaa safar taaca loo baxay ama xaj ama cumro ama yani markaysaa loo baxay shay khayra ama talab alabulcilmi yani markaa loo baxay yani marka ama ziyaaro lasoo booqanayo markiisa markaa dad wanaagsan oo kale lasoo booqanaayo yani markaa loo baxay iyo waxyaalaha kale la midka ah marka safaru taaca markuu yahayna waa kasii xag jiraa marka ruuxa musaafirkaa ah ducadiisu waa mustajaaba waa la aqbalaya marka taas waxa in la ducaysto wakhtiyada noocaasa dadkana loo duceeyaa inay fiican tahay ayaa baabka loo guntay xadiiska dabcadaha qaarkoodna waa sagaal sagaashan can abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam alaau dacawaatin mustajaabaatun laa shakka fiihin rasuulku sala allahu aleyh wasalam waxauu yidhi alaau dacawaatin saddex duco mustajaabaatun waa la aqbalaa laa shakka fiihin wax shakii kuma sugna qabuulka la aqbalaayo wax shakii kuma jiro saddexdu maxay yihiin yani hiya saddexa ducee la aqbalayaa dacwatu lmadluumi kii la dulmiyey ducadiisii weeye yacnii habaarkiisii oo qofkii dulmiyey hadduu habaaro qofkii madluumkaa waa laga aqbalayaa ducadaas wa dacwatu lmusaafir kii socdaalka ahaa ee safarka ahaana ducadiisa waa la aqbalaa wa dacwatu lwaalidi ka waalidkae wax dhalay ducadiisana waa la aqbalaa calaa waladihi ubadkiisa uu ku habaaro waa la aqbalaa habaarka ubadkiisa habaaro waa la aqbalaa rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa xadiiska soo wariyey watirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxa ui waa xadiis xasana buu yihi walaysa fii riwaayati abi daawuuda calaa waladih ziyaadada calaa waladihi abi daawuud kuma sugnaa tirmidi baa la gaara ee abu daawuud wuxuu u soo wariyey wa dacwat lwaalid iyo ducada waalidka ducada waalidka markaa waxaa soo gelaya dee kii waxa weeye ducadii uu ugu ducaynaayey iyo ducadii uu ku habaarayay mid walba labada mid walba waa soo geli karaan rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wa xadiisun xasan waxau yidhi xadiis xasana weeye wakadalika ibnu xibaan ayaa saxiixiyey wakadalika xaafid ibnu xajar iyo albani labaduba waa taxsiiniyeen oo waxay dhahen xadiiskani waa xasan bay yidhaahdeen weliba shawaahidna waa leeyahay marka waxaa laga qaadanaya calaa kulli xaal qofka madluumka in la jiro wattaqi dacwata almadluum fainahu laysa baynahu wa bayna allaahi xijaab nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi iska ilaali qofka madluumkaa ah, habaarkiisa iska jir waayo ducada qofka madluumkaa ah iyo ilaahay xijaab uma dhexeeyo ya qofka madluumka ah habaarkiisu qofka waa ku dhacaya axaadiista qaar waxaa ku so aroortay xataa hadduu yahay fu'aajir hadduu yahay oo ruux faasiqa uu yahay yacni fujuurkiisu isaguu ku sugan yahay laakiin ducadiisu habaarkiisu waa kacaya yacni waxa weeye inuu madluum yahay baa looga aqbalaya hadda waa faasiq yani nebigu wuxuu yidhi alayhi salaatu wasalaam wain kaana faajiran fafujuuruhu cala nafsi ducadiisu inay mustajaabo tahay habaarkiisu cid habaara ayaa marka axaadiistii adiladu tilmaamaysa marka in layska jiro habaarkiisa ayaa laga qaadanaya taasaa laga qaadanaya isaga laftiisuna waxa weye inuu dul qaato aanu habaarin ayaa u fiican laakiin hadday dhacdo inuu habaaro waa inuu iska jiraa inuu dulmi habaarkiisa ku sameeyo ila daallim buu ku noqon karaa habaarkiisii habaarkii waa lagu aargoostaa argoosi baa ka dhici karo waxa weeye argoosi waa ku jiraa daalimna waa ku noqon karaayoo nooc tacaddiyu la iman karaa saas aawadeed tacaddiga waa inuu iska jiraa tacaddiga waa inuu iska jiraayoo habaarkiisa aanu ku xadgudbin hadday dhacdo inuu habaaro waa inuu insaaf sameeyaayo qadarka ka badan madlamadiisi waa inaan u gelin hadduu yidhahdo ilaahay ou markiisa marka wa shuf ka dhigo oo markaysaga rogo halaagoo caynkano yacni waxa weeyaan dee waxay noqonaysaa wuu tacaddiyey waa daalimka daalimkiisii wey isagana daalim buu noqday isagana daalim ayuu markaa noqday marka taas iyadana waxa weeye waa in layska jiraa wa dacwatu alwaalidi calaa waladih alfaadda wuxuu ku soo arooray calaa waladihi iyo liwaladihi iyo iyadaan labada midnaba la socon oo riwaaya ibnu maajaha liwaladihi bay sheegaysaa taasna waxay noqonaysaa ducada khayrka ah ee la jecel yahay ee waalidku waladkiisa ugu duceeyo ayay noqonaysaa liwaladihi laamka sheegaysa calaa waladihina waa habaarka wa dacwatulwaalidi marka la itlaaqo aan la raacin labada midnaba markaana waxay noqonaysaa in laga tilmaamaayo duco oo dhan hadday tahay duco khayr ah iyo hadday tahay duco habaar ah yacni mid walba waa u dhacaysa marka taan labada midnaba la socon ba acam ah laakiin wa dacwatulwaalidi calaa waladihi mar walba looma aqbalo kollayba laakiin rubbama in loo aqbalo rubbama in loo aqbalo marka wa dacwatu almadluumi cadafka lagu cadfay waxay noqonaysaa in khaas iyo caam ay kala yihiin oo sida badan haaliban waxaa laga yaabaa dee inuu markaa ama cuquuq ama dulmi ama wax la mida ku habaaro waana dhici kartaa si kalena waalidku inuu habaaro waa dhici kartaa oo dee markaysaa yacni cadhoodu wax ka cadhooday inuu markaa ku habaaro waa dhici kartaa habaarkaasina dee meel ka tegi maayo hadhow dhibaatadii isagu la dul joogaa habaarkiina waxaa dhici karta inuu ku dembaabo oo khaasatan waxaa dhici karta dee inuu ku tacadiyaa suuragal ah oo dembi uga yimaado dhibtiisina hadhow ay haysato qisaa la sheegay nin sacuudiya ayaa inankiisii wuxuu ku arkay baashan yar ee sigaarka lagu shito bidha alwallaaca yidhaahdaan taasuu ku arkay oo ka soo dhacday markaasuu ma sigaarkaad cabtaa markaasuu maya markaasuu been haddaad sheegayso qoorta ku jabta inankii waa tegey waa dabaal tegey meeshii lagu dabbaalanayo sidaa isugu tuuray qoboc qortigaa jabtay xangullahani markuu wax noqdo yacni waxa weeye qofku wuxuu noqonayaa baaralas buu noqonayaa yani qof marka waxa muqcada oo bimacnaa isdhaqaajin karayn oo fadhiisan karayn oo waxba neerfayaashan baa wax noqonaya waxay noqotay inuu markaa markii dambena la tacaalo siduu u daweyn lahaa ugu dadaalo markii hore baa ka soo saaray habaarka markii dambena dee waxay noqotay xoolihiisii oo dhan inuu ku dhammeeyo laba cimaaradood buu lahaa laba oo dhaadheer labadiiba wuxuu u iibiyey inanka sababtiis halkan gee camaliyad u samee waxaan kale gee halkan kale gee ya akhiiran de sidii unbuu yaro dhaamay oo markiisa marka waxaan yani jiifkii inuu markaa fadhiisan karo ayuu markaa waxa noqday laakiin midaan kici karin ayuu markaa noqday haddana xoolihiisii oo dhani dee waxaweye waa ku dhammaadeen marka waxa weeye ubadka lama habaaro yacni qofku inuu u duceeyaa fiican aslaxaka allah hadaaka allah yacni alfaaddaas wanaagsan inuu isticmaalo weeye oo markaysaa ruuxu sabro oo dulqaato ya oo dulqaato nin baa lagu yidhi markaysa marka inankaagu waa xun yahay markaasu miyaa lai bedelayaa buuri ya wuxuu yahayba miyaa lai bedelaya saas aawadeed in la sabraa loo baahan yahay oo hadduu xataa yani markaa ka cadhoodo yacni u duceeyo oo carabkiisa u kaantarooloo ka ilaaliyo habaarka u ka ilaaliyo way habaarka waxba ma soo sido waa sii cawaraya yacni qofkii oo markaysaa cawaran hadduu qofka sii tukuntukiyo dee dhibteeday leedahay hadday xumaadaan ama ay cuquuq iyo waalidinkaarnimo ku kacaan habaarku waxuu soo tari maayo saas aawoodee inuu u duceeyo wey in ilaha islaaxiyo inuu sabro oo dee dul qaato oo markiisa markaa ixtisaabo sabirka ajar inuu ku helaayo yagana u duceeyo in ilaahay islaaxiyo inuu hagaajiyo laakiin aanu marka waxaba isa sii kaba raacin oo aanu markaysaa habaarin tan noocaasoo kale waynu aad iyo aad yacni isaga jiraa oo iska ilaaliyaa baabka boqol iyo saddex iyo toddobaatan baabu maa yadcuu bihi idaa khaafa naasan baabu maa yadcuu bihi wuxuu u baab yahay wuxuu ku ducaynaayo idaa khaafa naasan hadduu dad ka baqo aw hayrahum ama wax kale uu ka baqo wuxuu ku ducaynaayo ayuu u baab yahay xadiidka sagaal boqoliyo siddeed iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo lix iyo sagaashan can abi muusa alashcariyi radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam kaana ida khaafa qowman qaal abu muusa alashcari waxa uu sheegay rasuulku sala allahu alayh wasalam kaana waxa uu ahaa idaa khaafa qowman hadduu ka baqo dad hadduu ka baqo sida cadow oo kale qaala wuxuu odhan jiray allaahumma ilaahayow innaa najcaluka fii nuxuurihim annagu waxaanu kaa yeelaynaa fii nuxuurihim dhuuntoodaannu kaa yeelaynaa bimacnaa ilaalintaada ayaannu ku gudbaynaa dhuuntooda adugu naga dhowro naga ilaaliyo naga magangeli wa nacuudu bika waxaanu kaa magan gelaynaa min shuruurihim shararkoodana waa kaa magan gelaynaa rawahu abu daawuuda wanasaa'iyu fii camal yowm waleyla abu daawuud baa soo wariyey nasaa'ina waa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey wakadalika jamac culamada ka mid a ah saxiixiyey oo ka mid yahay ibnu xibbaan iyo xaakim iyo ciraaqi iyo albani albani waxaa buu yidhi waa saxiixun calaa shartihima shardiga bukhaariya muslim buu xadiidku ku asaxay xaafid ibnu xajarna waxa uu yihi waa xasan oo waa taxsiiniye xadiidka waa taxsiiniyey alxaafid ibnu xajar marka xadiidkan wuxuu tilmaamayaa marka cid laga baqo in ilaahay laga magan galo sharkoodana inuu ilaahay kaa dhowro in la weydiisto waayo ilaahay baa awoodda leh ilaahay baa wax badbaadiya ilaahay baa wax magangeliya marka allah in la baryo allah la isku xidho ilaah awoodda leh lagu eerto ayaa laga qaadanaya xadiidku oo ku tusinaya xadiiska waxaa ku sugan kaana idaa khaafa qawman hadduu markaysagaa dad ka baqo baabkana sheikhu wuxuu u baabaystay baabu maa yadcuu bihi idaa khaafa naasan aw hayrahum marka wejiga uu ka deliishanayaa sheikhu waxay tahay oo baabka sidaa uga dhigay oo dadka uga ballaadhiyey dee haddii waxa weeye dadkii laga baqaayeyba allah laga magangelaayo sharkooda oo allah la magangelaayo la odhanayana ilaahu naga ilaali ee waa duca weeyaane dee ashyaada kalena in sharkooda ilaahay laga magan galo lana yidhaahdo ilaahu ilaalintaada nagaga gudub oo dhibaato yaynayna soo gaadhsiin in la yidhaahdaa waxay noqonaysaa waxa weeye markaa nafyi lfaariq wax faariqoo muctabari marka uma dhexeeyo in cidda laga magan gelayaa sharkooda ee ilaahay la weydiisanayaa inuu kaa dhowraa inay dad noqdaan iyo inay bahalo noqdaan ama jin noqdaan yacni taasna in ilaahay laga magan galo waa ka iman kartaa allahuma innaa najcaluka fii nuxuurihim naxrigu waa dhuunta weeye maxaa dhuunta loo soo gaar yeelay waxaa loo soo gaar yeelay cadowgu dee marka uu yacni cid doonaayo inuu waxyeelo dee dhuuntiisu waa soo horraysaayoo qofkii waa soo qaabilaya isagoo sii jeeda dee dhib inuu gaadhsiiyo ma doonaayo isagoo marka waxaa dhinac dhinac u soconayaana sida badan taasina ma dhacdo isagoo toos marka u soo qaabilaya ayuu marka waxa weeye yacni fool ka fool ayuu markaa ku yimaadaa marka dee waxa weeye sharkoodii ilaahayow yani marka waxaweye ilaalintaada naga gudub oo waxaweye naga dhowr macnuu saasuu dhacaya marka dee qofku markaa uu baqo inuu cid kale isku xidho oo uu markaa yidhaahdo cid dhimatay baan baryaya ama wax la mida ma aha waa inuu allah baryaa allah baa amray in isaga la baryo waana cibaado rabbi lagu caabudaa laakiin laheweli hebel iyo sheekh hebel baan baryayaa aan gargaar weydiisanayaa yacni sheekh hebel u isoo gurmo dhibtiisa iga ilaali yani waxaas in la yidhaahdaa yani markaa sax ma aha ee waxaweye ilaah awoodda leh ayaa la baryaya wa qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yidhi aniga i barya astajib lakum waa idinka aqbalaya haddaa i baridaan baabka boqol iyo afariyo toddobaatan baabu maa yaquulu idaa nazla manzilan baabu maa kii baabkiisii weeye yaquulu an yaquuluhu odhanaayo idaa nazala manzilan markuu dego meel la dego markuu dego waxa uu odhanaya ayuu u baab yahay xadiiska sagaal boqol iyo sagaal iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo toddobiyo sagaashan can khawlata binti xakiimin radia allahu canha qaalat saxaabiyadda la yidhaahdo khawla binti xakiim waxay tidhi samictu rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama yaquul waxaan maqlay rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanayaan maqlay man nazala manzilan ku kastoo dega manzilan meel la dego dega suma qaala dabeedna yidhaahdaa acuudu bikalimaati illaahi ataammaati min shari maa khalaq acuudu waa magan galay bikalimaati illaahi kelmadaha ilaahay baan magan galay kelmadaha ilaahayoo attaammaati kuwa dhammayska tiran ahaaday ee ceeb iyo nuqsaan oo dhan ka madhan ee kaamilka ah ayaan magan galay min shari maa khalaq waxaan ka magan galay min shari aladii khalaqah yacnii kuwa abuuray sharkiisaan ka magan galay yacnii ashyaada makhluuqaadkee allah abuuray sharkooda kelimaadka ilaahay baan ka magan galay lam yadurahu shayun xataa yartaxila min manzilihi dalik lam yadurahu ma dhibo shayun shay ma dhibo shay waxba ma yeelo eh, adigu iska eh, muhallas weeye ra'da xarakadeediio kordhigga iyo godaalkii hoosdhigu intuba ku bannaan lam yadurahu lam yaduruhu lam yadurihi intuba ku bannaan oo iltiqaadu saakinaankiibaa mar waxaa lagaga baxayaa kasro inay aslu takhalluska tahay daraaddeed marna waxaa laga baxayaa fatxo likhifatiha inay fududdahay daraaddeed marna waxaa laga baxayaa dammo lilitbaac waayo ka ka horreeya ka dambeeyaaba waa godan yihiin daliilfaalixuunka isagu waxaaba odhanayaaba waxaa afsaxo fasaaxo badan in la gudo sharxa ibnu callaanka wuxuu odhanayaa waxaa fasaaxo badanoo afsax ah godaalka calaa kulli xaal saddexdaba waa fasiix saddexduba waa fasiix farqi ma kale laha hadday tani afsax tahay iyo hadday ta kale afsax tahay lam yadurahu shayun shay ma dhibo xataa yartaxila min manzilihi dalik ilaa uu ka guuraayo meeshiisa uu deggan yahay ee kaas ah rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiidkani wuxuu tilmaamayaa qofku markuu meel dego inuu markaa dikrigan yidhaahdo oo ilaahay baa la magan gelayaa habeenkiibu meel u hooyo meel buu degey meel marka waxa weeye seexan jiray ha noqoto ama meel kaleba ha noqoto oo markiisa markaa tambareeri ah marka isyidhi hadduu doono saacada yaro jiibso waa inuu dikrigan markaa yidhaahdaa marka habeen kasta in la yidhaahdo ayaa marka waxa weeye ay noqonaysaa sida marka fiicani marka waa baryo ilaahay la baryaayo allah la magangelaayo acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq min shari maa khalaqna waxaa loo jeedaa makhluuqaadka sharka leh ayuu sharkooda ilaahay ka magan gelaya makhluuqaadka ilaahayna wada shar ma leh makhluuqaadka qaaraan shar lahayn baa jira sida malaa'igta iyo nebiyada iyo dee shar ma laha marka waxaa laga tilmaamayaa makhluuqaadka uu ilaahay abuuray wixii shar leh sharkooda ayuu allah ka magan gelayaa macnuhu saasuu dhacaya min shari maa khalaq yacni min sharri maada in laga dhigo mawsuulo iyo in laga dhigo masteriyo labadoo bannaan min shari khalqi oo waxa weeye maada iyo ficilka ka dambeeye master laga dhalaaliyo khalqiga ilaahay sharkiisaan ka maangelaya ama min shari aladii khalaqah waxaa laga qaadanayaa ilaahay kelimaadkiisa in la magan galaa inay bannaantaa laga qaadanayaa oo ay mashruuc tahay ama ay sunno tahay ayaa laga qaadanayaa magangalka la magangelayo kelmadaha ilaahay waxaa laga qaadanayaa in kelimaadka ilaahay aynay makhluuq ahayn waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam ma sunneeyeen oo ma boorriyeen in makhluuqaad la magan galo makhluuqa magangalkiisu dee mar buu bannaan yahay laakiin shuruud buu ku bannaan yahay marka dee ghaayatu maa fil amri markaana waa inuu mubaax yahay waa inuu bannaan yahoo mubaaxun dee iska yahay ayay noqonaysaa yaa inuu qurbo yahay oo cibaado yahoo sunno yahoo rabbi loogu dhowaanayo dee markaa lafteeda ma aha makhluuqa haddii waxa laga magangelayo wuxuu kari karo inuu ka magangeliyo hadday tahay uuna markaa waxa weeye la joogo oo xayi yahay oo xaadir yahay ama xukum xaadir leeyahay waxaas marka laga magangelayana uu awoodi karaayo caadatan inuu ka magangeliyo dee way bannaan tahay in laga magan in laga magan galaa waa bannaan tahay oo waxa weeye acuudu birasuuliillah waatii xadiidka ay ku soo aroortay yacni markaa inuu addoonkii abuu mascuud albedri addoonkuu lahaa markuu garaacay waa kii yidhi acuudu birasuuliillah rasuulka ilaahay baan magan galay yacni xadiidka muslim saxiixa ku soo wariyey marka nebigu waxa weeye dee xayi buu ahaa oo waxa weeye marka xaadir buu ahaayo waa joogay oo waa maqlayey inuu abuu mascuud ka magangeliyo dhibtiis iyo garaaciisana addoonkaa inuu ka magangeliyo abuu mascuud albadri garaaciisana waa kari karayey saas aawadee nebigu kuma inkirinoo ma odhan acuudu birasuulilah saad u tidhi yacni saas ma odhan marka waxa weeye waxay la mid tahay su-aasha caadiga ee dee markaysa biniaadamku isweydiisto oo kale ayay markaysa waxa la mid tahay marka tan noocaasi wax dhibaatiya kuma sugna wax dhibaatiya kuma sugna laakiin nebigu markuu sheegaayo dikrigan man nazla manzilan uma qaala acuudu bikalimaati illaahi ataammaati min shari maa khalaq lam yadurahu shayun xataa yartaxila min manzilihi dalik wuxuu u sheegayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u sheegayaa inuu inagu boorinayo dikrigan inaan la nimaadno ducadan la nimaadno ilaahay barino ayuu inoogu sheegayaa marka waa sunnayn laynoo sunnaynaayo laynagu boorinayo yacni weeyaan saas yadaa weeye marka waxa weeye kalimaadka ilahay inay makhluuq ahayn bay culammadu ka dariishadeen imaam albukhaari wuxuu ku soo arooriyaa kitaabkiisa khalqu afcaal alcibaad wuxuuna ka sheegaa shiikhiisii loodhan jiray nucaym ibnu xamaad alkhusaaci markii laga doodaayo laysku hayay masalada ku saabsan qur'aankuma makhluuq baa mise ma aha ayuu wuxuu odhanayaa imaam albukhaari yacni nucaym ibnu xamaad alkhusaaci waa mashaayikhdii bukhaari buu ka mid ahaaye wuxuu yidhi marka waxa weeye nebigu calayhi salaatu wasalaam laa yastaciidu bimakhluuq makhluuq ma magan galo ama wuxuu ka cabiray laa yustacaadu bimakhluuq marka waxa weeye maadaama kelimaadkii ilaahay yacni nebigu calayhi salaatu wasalaam in la magan galo uu sheegay waxaa laga qaadanaya kelmadaha ilaahay inaynay makhluuq ahayn ayaa laga qaadanaya a'immo badan oo kalea ka dariishato imaam axmed ibn xambal yahay in kelimaadka ilaahay makhluuqa aynay ahayn waayo nebigu calayhi salaatu wasalaam waa magan galay nebiguna makhluuq ma magan galeen yacni mana booriyeen in la magan galo macnaha laga tilmaamaya saas yada weeye yacni culamo badan baa sheegay bayhaqi wuxuu ku sheegaya alasmaa wasifaat ayuu ku sheegayaa baqawi wuxuu ku sheegayaa yani sharxu sunna kitaabkiisa la yidhahdo ayuu ku sheegayaa ahlucilmi badan baa sheegay oo salaf iyo khalaf baa leh attaamaat waxaa laga tilmaamayaa waa in waxa weeye ay nuqsaan iyo ceeb oo dhan ay ka maran yihiin oo dhammaystiran yihiin oo kaamil yihiin maaha inay naqsi ku sugnaayeen oo markii dambe taam noqdeen ee weligoodba taam bay ahaayeen baa laga tilmaamaya saasaa laga tilmaamaya marka ruuxa sidaa yidhaahdaa oo dee waxa weeye qalbiga yaqiin iyo ikhlaas ku yidhaahda iyo kalsooni arrinkaa uu ku kalsoon yahay oo uu sidaa u rumaysan yahay u yaqiinsan yahay nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam wax dhibayaa ma jiro wax dhibayaa ma jiro xadiis kale waxaa ku soo aroortay magangalkaa ilaahay aad magangelayso haddaad samayn lahayd acuudu bikalimaati illaahi ataammaat ila aakhirihi yacni waxa weye nin dibqallooc qaniinay inuu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam kumay qaniinteen haddaad saa odhan lahayd kumay qaniinteen sheekha qurdubi la yidhahdaa wuxuu yidhi xadiidkan sixadiisa riwaayo ahaan iyo tajribe ahaan mid walba waa ku ogaanay riwaayo ahaan waa ku ognaho muslim baa saxiixa ku soo wariyey tajribe ahaanna waa ku ognaho markaan xadiiska aan maqlay uu soo gaadhay habeenaan ka tegay ma jirto inaan idhaahdo acuudu bikalimaati illaahi taammaati min sharri maa khalaq hal habeenaan ilaawey mooyaane wax alla habeenkaa i dureeye ma heli jirin wax habeenba ee dhibaato ii geysta ilama kulmi jirin dabeed habeen baan ilaawey buuri dibqalooc bay qaniinay war dibqalooc muxuu kuu qaniinaa isweydiiyey buuri dibqalooc kuma qaniini jirine muxuu kuu qaniinay bal isbaal dabeedna waxaan xasuustay inaan dikrigii ilaaway acuudu bikalimaati illaahi taammaati min shari maa khalaq ya markii dambaan xasuustay inaan dikrigaa habeenka aanan odhanoo aan ilaaway xadiidka dabcdaha qaarkoodna waa can ibni cumar radia allaahu canhuma qaala kaana rasuul llahi sala allahu aleyh wasalam ida saafara faaqbala alleylu qaala yaa ardu rabbii wa warabuki illaah ibnu cumar waxa uu yidhi rasuulkii ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray idaa saafara markuu safro oo fa aqbala alleylu habeenku soo qaabilo yacnii habeenku marka waxawen u yimaado qaala wuxuu odhan jiray yaa ardu dhulow rabbii rabbigay iyo wa rabbuki rabbigaa allaahu allah weeyi allah baa inoo rabbi a ah labadeennaba acuudu billaahi min sharrik acuudu billaahi allah baan magan galay min sharriki sharkaaga aan ka magan galay wa sharri maa fiiki waxaa kugu dhex suganna sharkooda allah baan ka magan galay wa sharri maa khuliqa fiiki iyo sharka waxa lagugu dhex abuurayna sharkooda allah baan ka magan galay wa sharri maa yadibu calayk iyo sharka waxa ku dul dhaqaaqe korkaaga socda ama markaa beer ha ku socdo ama luga ha ku socdo yaa dabba yadibbu dabiiban waa wax kastoo socda weeye wallahu khalaqa kula daabati min ma faminhum man yamshi cala baطnihi wa minhum man yamshi cala rijlayni wa minhum man yamshi cala arbac marka wax kastoo arlada kor dhaqaaqa sharkooda allah baan ka magan galay wa acuudu billaahi allah baan magan galay min shari asadin wa aswada libaaxa sharkiisaan ka magan galay wa aswada waxa madow ee humaagaa sharkoodana ama qof ha noqdo ama wax kaleba ha noqdee sharkoodana allah baan ka magan galay waxaa kaloo loo fasiraa abeesada weynna ee madmadowgalena sharkeeda allah baan ka magan galay laakiin waa aswada in marka waxaweye shakhsiga lagu fasiraa ka fiican waayo dee wa min alxayati waalcaqrab baa markaysa markaa ku sii cadfan min shari asadin wa aswada libaaxa sharkiisaaan ka magan galay allah oo allah baan magan galay wa aswada iyo waxyaalaha markaa madow yacni qofkoo kale ee humaagga ah sharkoodana allah baan ka magan galay wa min alxayati waalcaqrab wa min alxayati bahalka hoosena sharkiisa ilaah baan ka maangalay xaya innagu abeesadaynu idhaahnaa laakiin carabtu waxay u isticmaalaan xaya ismu jinsi bay u isticmaalaanoo wax alla waxa bahalka hoose hooseo dhan xayay yidhahdaan ya bahalkaa hoose yacni marka waxay yidhaahdaan ama mas ha noqdo ama abeeso ha noqdo ama halaq ha noqdo yacni waxa weye waxay ku wada idlaaqayaan dhammaan yacni xaya saas aawadeed baa qisada nebi muuse iyo ku saabsan ay ku soo aroorto ushii marna inay xayo noqotay fa idaa hiya xayatun tasca marna sucbaan yacni marba mid lagu sheegayo marka isma diidana wa min alxayati waalcaqrab yacni bahalka hoose ee xamaartana ilaah baan ka magan galay waalcaqrabi ee dibqaloocana allah baan ka magan galay wa min saakini ilbeled beledka kuwa degganna ilaahay baan ka magan galay waa jinkaa loo jeedaa wa min waalidin wamaa walad mid wax dhalay sharkiisana allah ka magan galay wamaa walada iyo wuxuu dhalayna sharkooda allah baan ka magan galay wa waalidin waxaa loo jeedaa bay yidhaahdeen mid kastoo wax dhalay iyo wuxuu dhalay oo caam laga dhigo weji labaad in la yidhahdo wa waalidin waxaa loo jeedaa ibliis wamaa waladana waxaa loo jeedaa shayaadiinta markaysaga ka farcan laga tilmaamaayo rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa xadiiska soo wariyey wa kadalika xaakimna waa soo wariyey xaakim waa saxiixiyey ciraaqi waa taxsiiniyey ibnu xajar alcasqalaani isaguna waa taxsiiniyey wuxuu yidhi isaguna waa xasan isaguna waa xasan buu yidhi laakiin bacdu ahlicilmi ayaa markaa xadiidka daciifiyey oo markaa sheekh albaani wuxuu ka mid yahay culammada daciifisu ka mid yahay sababtuna waxay tahay azubayr ibnulwaliid nin la ku jira sanadkiisa ninkaasna xaafid ibnu xajar wuxuu ka odhanayaa waa maqbuul ayuu ka odhanayaa maqbuulna siduu qaacidada uu ku sheegay kitaabkiisa muqadimada uu ku sheegay taqriibka wuxuu yidhi waxa weeye maqbuul haddaan idhaahdo waxaa loo jeedaa ay xaysu yutaabac markauu mutaabaca helo cid kale ku raacdo markaasuu maqbuul yahay wailaa falayinu alxadiis ciddaan maqbuul ka idhaahdo haddii uu mutaabaco helo cid kale ku raacdo oo hadalkiisa la ictibaarinayo oo yani marka waxaweyaan yani ictibaar gelaya oo wax lagu marka shaahid laga dhigi karo ama wax lagu quweyn karo ama kabmi kara waxna kabi kara markaasu waxaw maqbuul noqonaya wailaa falayinu alxadiis haddii kale xadiisku wuxuu noqonaya xadiiskiisu daciif buu noqonaya marka dee hadalkii xaafid ibnu xajar waa iskhilaafo ninkaa sanadka ku jirana ila wax kaloo raacay looma helin ba la yidhi wuxuu ka yidhi waa maqbuul haddana wuxuu yidhi xadiisku waa xasan waa taxsiiniye marka labadiisa qowl baa iskhilaafay dahabi laftiisuna ninkaa wuxuu ka yidhi waa majhuul buu ka yidhi markaa sheekh albaani xadiiska waa daciifiye wuxuu yhi waa daciif walaswadu aswadku ashaksu waa qofka weeye ama waa humaagoo dhan qaala alkhaaabiyu khaaabiy wuxuu yidhi wa saakinu lbeled beledka ka degani hum waa jinka aladiina kuwaasoo hum sukaanulardi arlada degan qaala uhi walbeladu min alardi beledka dhulka ka midina maa kaana ma'wa alxayawaan cidda nooli waa meeshay uu markaa u hoyato ama u dumanto wain lam yakun fiihi binaa'un wa manaazil walow markaa waxa weeye dhismayaanu ku sugnaan guryanay inay ku sugnaan bee waxaa la waa beled meel cidla ah mar haddii waxayn la seexan karo oo lagu nasan karo waxay noqonaysaa beled beledku meesha markaa camiran ee dhismayaashu ku yaalliinoo keliya ma aha qaala wayaxtamilu ama wayuxtamalu labada waa loo dabdiyaa waxaa la aqbali karaa wayuxtamalu ama wayaxtamilu wuxuu aqbali karaa ana almuraada bilwaalidi ibliis in cidda markaa waalidka looga jeedaa inuu ibliis yahay wamaa walada waxa looga jeedaana ashayaatiin shayaaiinta inay yihiin shayaaiinta inay yihiin marka xadiidku calaa kulli xaal hadduu sugnaado waxa laga qaadanaya dikriga noocaasa ah in la yidhahda inay sunno laga qaadanaya waana duca ilaahay la baryaayo duca ilaahay la baryaayo weye oo ilaahay la magangelaayo marka ilaaha dee awoodda le baa lagu eeranayaa isagaa shar oo dhan laga magangelayaa marka xadiidka hore waxa weeye waa caam min shari maa khalaq ashyaadan xadiiskani tafsiilinayo yani kaa sharkiisa kaa sharkiisa yani ashyaada la sheegaayo ee tafsiilka lagu sameeyey xadiidka hore waxa weeye markaa si caamu u sheegay si caamu u sheegay lafdi kooban marka waxa weye dikrigaa hore sixadiisana ishkaal kuma jiro waana kooban yaho lafdigiisuna waa yaryahay waqti yar baa lagu odhan karaa waana caam oo yani ashyaadan o dhani waa soo wadagelays ashyaadan oo dhani waa soo gelaysa kelimaadka ilaahay marka la magangelayana muraadka looga jeedaa waxay tahay allahun in la magangelaayo ee cid marka waxa weye allah aan ahayn lama magangelin marka waxay ka dhigan tahay inuu allah magangelaayo kelmadaha ilaahayna ku tawasulay noocaasoo kale ay ka dhigan tahay kaannahu in la yidhi acuudu bika yani mutawasilan bikalimaatik yani markaa macnuhu in saasoo kale u dhacay waa min qabiil tawasul bisifaat illah sifaatkii ilaahay oo lagu tawasulaayo noocaasaa macnuhu dhacay baabka baabu istixbaabi tacjiili lmusaafiri arujuuca ilaa ahlihi ida qadaa xaajatah ruuxa musaafirka ahi dedejinta uu dedejiyo in la jeclaysanayo ayuu u baab yahay oo la istixbaabayo ama la sunnaynaayo alrujuuca noqodka inuu dedejiyo uu u soo noqonayo ilaa ahlihi ehelkiisii intii ka ahaatay uu soo laabmayo noqoshada uu ehelkiisa u soo noqonayo inuu dedejiyo inay mustaxab tahay ayuu u baab yahay idaa qadaa xaajatahu markuu dantiisa soo guto bimacnaa markuu dantiisa soo guto yaanu iska maqnaanine ha soo dheereeyo ehelkiisa horay ha ugu yimaado xadiiska dabacdaha qaarkoodna waa can abi hurayrata radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal alsafaru qitcatu min alcadaab safarku waa qayb cadaabka ka mida yamnacu axadakum tacaamahu wa sharaabahu wa nawmah yamnacu waa u diidayaa axadakum midkiin tacaamahu cuntadiisu u diidayaa afcaal almanci waalxirmaan waalictaa waxay qaadataa laba mafcuul marka yamnacu laba mafcuul bay almafcuul athaanina wa tacaama yemnacu axadakum midkiin wuxuu u diidayaa tacaamahu cuntadiisiiyo wa sharaabahu cabbitaankiisiiyo wa nawmahu iyo hurdadiisa ayuu u diidaya sharaabku waa ka la cabbaya weeye maaha mastarnimo loogama jeedo waayaha fa idaa qadaa axadukum markuu guto midkiin oo dhammaystirto axadukum midkiin nahmatahu yacnii dantiisii markuu soo dhammaysto wuxuu doonaayey maqsuudkiisa ahaa min safarihi ee safarkiisii ka soo dhammaysto usuusha qaarkood waxay u soo wariyeen min wejhihi yani wejigiisii uu u kacay yani geestii uu u kacay uu ka soo dhammaysto falyucajil ilaa ahlihi falyacjal iyo falyucajil baa labadaba loo dabdiyey falyucajil ha dedejiyo soo noqodkiisa ay rujuuca noqodka ha dedejiyo ilaa ahlihi xagga ehelkiisa uu soo noqonaayo falyacjal ha soo degdego ilaa ahlihi ehelkiisii intii ka aatay ha u soo degdego soo xarakaynaya falyucajil marka markay saa noqoto waxay noqonaysaa yani falyucajil irujuuca ilaa ahli noqodka u ehelkiisa u soo noqonaayo hadda dejiyo mutafaqun calayhi waa laisku waafaqsan yahay bukhaariiyo muslim baa labaduba isku waafaqeen nahmatahu maqsuudahu nahmatahuna waxaa loo jeedaa maqsuudahu wuxuu doonayaa loo jeedaa sheikhu wuxuu u baabaystay ruuxii musaafirka musaafirkaah ee socdaalka ahaa markuu dantiisa soo guto waa inuu u soo degdegaa ehelkiisa taasina waa mustaxab waa mid la jeclaysanaayo oo sharcan markaysa waxaa la amray yacni weeye waxaanuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam oo xadiiskan ku sheegay safarku inuu markaa qayb cadaaba yahay bimacnaa cadaaboo oo kaleu ka dhigan yahay waa tashbiih baliiq oo tanu muxuu ku noqday cadaab yamnacu axadakum tacaamahu wa sharaabahu wa nawmah waxaa la sheegay abulmacaali aljuwayni qiso yaroo tariifay soo naqliyeen ayuu waxay yidhaahdeen markii waalidkii dhintay buu xalqadii aabbihii fadhiista markaasuu doonay inuu darsigii dhigo markaasaa la weydiiyaa la yidhi asafaru qicatu min alcadaab maxay qice cadaaba ku noqotay safarku ku noqday qica cadaaba qayb cadaaba muxuu safarku u noqday markaasuu firaaqulaxbaab baa ku sugan nuqtadaasuu sheegay yacnii ciddii la jeclaa ayaa laga tegayaa marka maqnaanshaha laga maqan yahay ciddii la jeclaana nooc cadaaba weeye daed waaba istixsaaneen marka dadka qaarkood calaa kulli xaal laakiin cillada xadiiskaa sheegaya oo nebigaa sheegay calayhi salaatu wasalaam maxay u noqotay safarka u noqday qidcatu min alcadaab yamnacu axadakum tacaamahu wa sharaabahu wa nawmah cilladii waa tan yacnii qofku hurdadiisii iyo cuntadiisii iyo cabbitaankiisii midna ka bogan maayo raaxadii baa ka maqan yacni dadka qaarkood markay safarka yihiin ma gamaano maba seexdaanba hadduu xataa seexdo dee siduu u seexan jiray uma seexanayo siduu wax u cuni jiray siduu u seexan jiray waxaa dhici karta waqtiyada qaarkood inuu ka gaajoodo door bidaba socodka ou yidhahdo markaysa hadhow inuu cunnaay inaga daayo oo markaysa markaa inaga wada aan hawsha iska dhammaystirre hawsha hayna dhaaftay marka saas aawadeed waxay ku noqotay qica min alcadaab yacni waxa weeyaan intaa raaxadii baa ka maqnaanaysa qofka yamnacu axadakum tacaamahu wa sharaabah wa marka ciladu xadiiskay ku suganta xadiisku wuxuu sheegayaa qofku markuu dantii safarkiisa soo dhammaysto inuu ehelkiisa usoo degdego safarkaasi farqi ma kale laha noocuu u baxay waayo dee safarku waa khilaafu alasli asalku waa maxay asalku waa iqaamada waa negaadiga qofku negi yahay ee dee yahay ee uu joogo taasaa asalku yahay safarkuna waa khilaafu alasli asalkiibuu khilaafsan yahy waa shay caarid ah dan baana keensatay intay dantu keensatay bes waa in lagu kaaftoomaa ila qofkii mas-uuliyad baa saaran yani ehel buu ka mas-uul yahay caruur tarbiyadood baa markaysa markaa saaran yani ehelkiisa xanaanayntiisa iyo waxyaalahaasoo dhan baa saaran markaa saas aawadee inuu dayaco iska maqnaado yacni sax maaha markuu dantiisa soo dhammaysto waa inuu soo degdegaa walow safarkaasi haba noqdo miduu waxaweye taaca iyo markaysaga xaj iyo cumro iyo ku maqan yahay inuu iska sii joogo maaha waa inuu markaa soo degdegaa xadiiska caaishaa sheegaya xadiis kale noocan oo kale ku saabsan baa jira oo caaisha ay soo warisay oo nebigu uu yidhi calayhi asalaatu wasalaam idaa qadaa axadukum xajahu falyucajil irrixlata ilaa ahlih fa innahu acdamu liajrih hadduu midkiin xajkiisa soo guto falyucajil irrixlata ilaa ahlih hadda dejiyo socdaalka u soo socdaalaayo oo u soo kicitimaayo yacnii ehelkiis fa innahu acdamu liajrih inuu u soo degdegaa ehelkiisa markuu xajka soo dhammaystaa ajarkiisa taasa u weyni badan ajarkiisa taas ayaa u weyni badan xadiiskana waxaa soo wariyey xaakim iyo daara qutni albaanina wuxuu yidhi waa xasan ayuu yidhi baabka boqol iyo toddobaatan baabu istixbaabi alquduumi calaa ahlihi nahaaran wa karaahatihi fi lleyli ligayri xaaja baabu istixbaabi alquduumi imaatinka in la jeclaysanayuu u baab yahay calaa ahlihi ehelkiisa uu yimaado nahaaran goor maalina uu yimaado markuu safarka ka soo galo maalin inuu soo galo guriga yimaado inay mustaxab tahay ayuu u baab iyo wa karaahatihi quduumkay u noqonayso imaatinka uu imanaayo inay makruuh tahay oo uu safarkii ka soo gelayo fi habeen yacni uu ka soo gelayo habeen gudihii dabeedna gurigii markaysa marka waxaan uu soo dalaq odhanaya habeenkiiba ligayri xaajatin dan la'aanteed dan weyn oo kallifayso lagama maarmaani haddaynay jirin waa inaanu goor habeenaa aanu guure ugu soo gelin reerkii ya haddayba dhacdo inuu markaysaa soo galo dee waxa weeyaan eh, magaalada soo galo oo aan laga warqabin waa inuu markaysaa meel iska degaa marka ama albeerka ama wax la mida ah, ama marka masjid saasoo kale sameeya haddii laakiin la og yahay oo uu hore u soo sheego uu yidhaahdo markaysa markaa dee caawaan soo beeganoo soo gelayaa hadduu sidaa yidhaahdo oo soo ogeysiiyo dhibi kuma sugnaa guura waa ku soo geli karaa laakiin yadaan la filaynin mar keliya inuu waxa weeye markaa talaq iska soo yidhaahdo oo uun albaabka ku garaaco ama hadduu furayaalsito iska furto uunu la arko isagoo dul taagan ya yacani waxa weye tan noocaasoo kale ah in la sameeyo xwe ma aha wuxuu sheikhu ka reebay lighayri xaajatin yacni baahi weyn ee haddii aynay jirin oo kallifaysaa sida cadow inuu ka baqaayo ama khatar weyn inay jirto oo kale oo ay kellifayso wuxuu ka dhigayaa inay de markaysa markaa xaaje culus inay tahay xaaladdaas oo dee dhib badan ay markaysaga ku jirayso taas waa ka reebay sheikhu yacni ijtihaadan ayuuga reebay waaye bal axaadiista aan carabka marino xadiidka sagaal boqol iyo labiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa xadiidka kun raqamkiisu yahay weeye oo dabcada daarulminhaaj waxa weeye raqamka xadiidkani waa kun weeye can jaabirin radia allaahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalama qaal rasuulki ilaahay sala allahu aleyh wasalam waxau yidhi idaa ataala axadukum alghayba hadduu dheereeyo midkiin alghaybata maqnaanshaha uu maqan yahay hadduu dheereeyo ehelkiisa ka maqan yahay falaa yatruqanna yaanu guuraynin oo guuraynin oo guuro ugu soo gelin ahlahu ehelkiisa guuro yaanu ugu soo gelin leylan goor habeena yaanu guuro ugu soo gelin habeen gudihii wa fii riwaayati riwaayo kale waxaa ku sugnayd oo isla saxiixa ku sugan ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay nahaa uu reebay an yatruqa arajulu ahlahu inuu u soo guureeyo ninkuu ahlahu ehelkiisa u soo guureeyo oo guuro ugu yimaado isagoo safar ku maqnaa leylan goor habeena gudaheed muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay marka xadiiskan labadan xadiis waxaa laga qaadanayaa ninku hadduu safar ku maqnaa inaanu guuro reerka ugu soo gelin marka farqi ma kala lahaa haddii la og yahay oo uu isa soo sheego iyo haddaanu isa soo sheegin miya addaahir sida muuqata waxa weeye waa in haddii aan la ogayn looga jeedo taas in looga jeedo laakiin telefoonnadan dee hadda la haysta ee dhegta lagu hayo ee marba la odhanaya halkaasaan maraya intaasaan soo jiraa waa soo dhowahay yaa qofka garan karo ama qiyaasi karo wakhtiga uu soo beegan yahay markii hore uu soo baxayena isu soo sheegay ta noocaasi macnihii loo diidaayey meesha waa ka baxay macnaha loo diiday waa maxay riwaayaadka qaarkood baa sheegaya kay tastaxidda almugiibatu wa tamtashida ashacisa wuxuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam guuro habeen ha ugu soo gelina reerkiinna si ay markaa waxaweeye isu hagaajiso gabadhii laga maqnaa tastaxidda ay yani yani u xiirato oo kale yani meelaha qaarkood in allaha laa yastaxii min alxaq marka waxa weeye yani timaha oo kale iska xirto wa tamtashida shacisa tii waxa weeye basaasnayd si ay markaa u feedhato bimacnaa si ay isu hagaajiso oo xaal xun si aanu ugu arag si ay caynkaa u samayso gooro iyadaan laga warqabin mar keliya yaanu iska soo dalaq odhan marka maadaama xadiidku sheegaayo cillada sheegaayo dee haddii la ogaa waxa weeye way dhacaysaa yacni waxa weeye inay markaa ishagaajiso way dhacaysa oo dee waxa weye iyadii ishagaajiso gurigii hagaajiso carruurtii hagaajiso yacni xaal xun inaanu ku arag waa ka imanaysa marka sababtiiyo cilladii loo diidayey maadaamaay caynkaas ahayd cilladii hadday meesha ka baxdo alxukmu yaduuru maca alcillati wujuudan wa cadaman xukunku cilladu la wareegaya joogitaan iyo maqnaanshaba oo waxa weeye istixdaadu almughiiba waimtishaadu shacitha dee waa xasilay baa la odhanayaa marka farqi ma kale lahaa hadduu markaysa marka waxaan yani magaalada seexdo oo ka toosay iyo oo dabeed markaysa maalnimadii u yimaado iyo hadduu yidhahdo habeenkan soo gelayaa saaka waa soo baxayaa oo caawan markaysaa soo beeganahayo yani caawan soo gelayaa yani dee waxa farqi markaa ma kale leh hmm, marka ciladii marka hadday meesha ka baxdo iyada markaa ishkaal kuma sugnaa oo cilladu dee waxa weeye xukum lafdigiisu caam yahu khaas yeelaa masladaasi dee waxaa loo baahan yahy in la fahmaa loo baahan yahy xukum uu markaysaga lafdigiisu khaas yahayna caam buu ka dhigaa oo de cilladii waana khaas yeeshaa waana caam yeeshaa xukumkiina waana camimaysaa waana khasisaysaa waqad tukhasisu waqad tucamimu liasliha lakinaha laa takhrimu yacni xukum caama cilladu inay khaas yeesho waa dhacdaa cilladu hadday khaaso tahay xukunka khaas buu noqonaya walow lafdigiisu caam ha noqdo waqad tucamimu waana caam yeeshaayo xukum lafdigiisu khaas yahayna caam inay ka dhigto cilladu waa dhacdaa laakiin inay ibtaalisaa ma dhici karto oo xukunkii ma burin karto marka halkanna waxay noqonaysaa noocii cilladu khasiisaysay bay noqonaysaa xadiiska hore iyo xadiiska dambe lafdigoodu waa kala caamsan yahay xadiiska hore wuxuu sheegay idaa ataala axadukum alghaybata falaa yatruqanna ahlahu leylan marka muxuu ku qaydayaa maqnaanshuhu inuu dheeraa ayuu kaa hore ku qayday ka dambe markaa ma qaydin oo yani markaa kuma gaaryeelin ka dheer kuma gaaryeelin marka waxa weeye ma waxaa lagu qaydayaa kaa dheer baa lagu qaydayaa mise waxa weeye safar oo dhan walow haba gaabnaadabe wuxuu noqonayaa markaysaa guure habeen aanu uga soo gelin iyadaan laga warqabin daahirku wuxuu yahay markaa waa in safarka dheer lagu qaydaayo laakiin ahlucilmiga qaarkood waxay yidhahan safarka gaaban laftiisa haddaan la filaynin inuu yimaado waa la mid safarku hadduu gaaban yahay laakiin la moodayo inuu wakhti dheer maqnaanayo ruux markaa yaro baxay oo markaysa marka waxaan habeen marka waxaan yani dee dhaxay oo yidhi markaysa habeen baan maqnaanaya oo dabeed markaysaa soo noqday iyo qof dee la filaayo inuu muddo maqnaanayo oo wakhti yarba markaysaa ha maqnaadee intuu sidaa u tego lasii dee teg ayuu haddana markaysa marka habeenkii intuu soo noqday uu dalaq iska soo yidhi ya yacni ta noocaasi waxa weeye yani waxa iyadu ma fiicna waxay la mid noqonaysaa kii waxa weeye marka dheeraabay markaysaa la mid noqonaysaa bay ahlucilmiga qaarkood yidhahdeen marka alghayba iyo alghiiba kala jiraan inaan isku qaldin alghiiba waa xantii xanta iyada kaynku waa hoos dhigay laakiin alghayba waa maqnaashihii weye maqnaashii weye waayahay guraha caynkaasee isagaa ninkii la filay inuu iska soo galo sida badan ragga markaa waxa weeye dee hinaasaha ah ragga hinaasaha badan ayaa markaa sameeya oo iyadoo intuu maqnaado iska aamuso unbu soo yimaadaa oo markeliyo markaas dalaq intuu soo yidhahdo guriga ifiyaa bali wax ku jiraan yaa marka dee waxa weeye dadka laftooda dee waa markiisa marka waxaan yani kalsoonida ay isku qabeen yacni meeshii waxba yeelaysa xadiiska sagaal boqol iyo saddex iyo sagaashan wa can anasin radia allahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam laa yatruqu ahlahu leyla rasuulku sala allahu aleyh wasalam wuxuu ahaan jiray laa yatruqu ahlahu midaan guuro ugu soo gelin ehelkiisa leylan goor habeena isagoo safar ku maqan midaan guuro ku soo gelin buu ahaan jiray yani mar keliya aan guriga iska soo gelin goor habeena wa kaana yaatiihim ghudwatan aw cashiyatan wuxuu u iman jiray nebigu calayhi salaatu wasalaam ghudwatan goor subaxnimo ah aw cashiyatan ama goor gelin dambe ah ayuu u iman jiray cashiyada waxaa loo jeedaa gelin dambe loo jeeda muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay alturuuqu almajii'u fi lleyl waa guuraha weeye waa goor habeennimoa in la yimaado yacni taas weeye halkaa inagu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atub ilayk